بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته n a waxaan isku dayay inaan kelmad cusub oo dhan laakiin waa laga yaabaa in dadka badha in badan maqleen iga dardaaramo inaan ku celiyo diinta runtii waxaa loo bartaa lilmacrifa maaha in aqoon la kororsado sida thaqaafaadkan kale ama culumtan kale waxbarasho la kordhiyo maaha laakiin waxaa loo bartaa inay dhaqanka iyo suluuga iyo qofku qaabku u noolaanaya inay wax ka bedesho casrigan aynu joogno ama aynu joogno dhibaad u badan baa caalamul islaami ka jirta meel kasto aada eegtaba waxaan markaa wax ka tilmaami doonaa hal xadiid oo min axaadiid nabiyi calayhi salaatu wasalaam ka mid ah xadiidka kan oo imaamu muslim birwaayaat saxaabo kale gadisan oo soo saaray fii saxiixi waxaa ka mid ah alcabaas ibnu cabdilmuطalib nebi maxamed adeerkii calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu leeyahy waxaan maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo leh daaqa طacma aliimaani man radya biاllahi rabba wa bilislaami diina wa bimuxamedin rasuula waxaan maqlay buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo leh waxaa dhadhamiyey iimaanka dhadhankiisa waxaa helay man radiya billaahi rabba ciddaa alle rabbinimo raalli uga noqota islaamnimadana diin raalli uga noqda nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaamna rasuulnimo raalli uga noqda xadiidkaasi saxiixu muslimku ku yaalla waxaa kaloo saxiixu muslimka ku yaalla isagoo warinayo sacd bn abi waqaas nabi maxamed abtigi calayhi salaatu wasalaam oo leh waxaan maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo leh man qaala xiina yasmacu lmuadina ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ana muxamada cabduhu warasuuluh رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له danba nebigo le calayhi salaatu wasalaam qofka markuu mu-adinka uu adimayo ashahaada maraya maqla isna ashahaato yidhaahda ashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ana muxamada cabduhu warasuuluh dabeetana raaciya inuu yidhaahdo raditu billaahi rabba ilaahay baan rabbinimo raalli uga noqday maxamed baan risaalada raalli uga noqday islaamnimona diin baan raalli uga noqday yidhaahda nebigu xadiidkanna wuxuu ku leeyahy gufira lahu dambu gufira lah waxaa loo dhaafaa kan wixii dembiya u lahaa abi saciid alkhudri saxaabigii yaraaye la odhan jiray xadiidu isna warinaya uu soo saaray isagana imaamu muslim fii saxiixih ayaa wuxuu leeyahay waxaan maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo leh man radiya billaahi rabba wa bilislaami diina wa bimuxammadin rasuula wajabat lahu ljanna nabigo leh calayhi salaatu wasalaam cidda alle rabbinimo raalli uga noqota islaamnimadana diinnimo raalli uga noqota muxamedna calayhi salaatu wasalaam rasuulnimo raalli uga noqda wajabat lahu ljanna janno ayaa kaa waajibay markaasaan yaabay buu leeyahay saciid abi saciid alkhudri oo waxaan ku idhi acidhaa calaya yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisa yow bal celi nebigu wuu igu celiyey buu yidhi calayhi salaatu wasalaam mar kale ayuu weedhi igu celiyey xadiidkaasi oo inta ka dheer isagana imaamu muslim baa soo saaray imaamu طabraaniyi biisnaadin xasan sheekh ilalbanina uu xasan ku tilmaamayo isna wuxuu soo saaray saxaabiga la yidhahdo almunaydir saaxibu rasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalam saxaabadii afrika gashay ka mid ahaa ayaa wuxuu leeyay waxaan maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo leh man qaala ida asbax qofka yidhaahda marka waagu u beriyo raditu billaahi rabba wbilislaami diina wbimuxamadi nabiya faana azaciimu laaakhudana biyadihi xataa udkhilahu ljanna nebigo le calayhi salaatu wasalaam weedhaan ninka yidhaahda subxi markuu waa baristo anaa kafiil u ah buu nebigu leeyahy anaa zaciimu ah oo gacanta ayaan qabanaya qabanaya ilaa iyo aan jannada ka geliya buu nebi moxamed leeya calayhi salaatu wasalaam xadiis shanaad baa jira oo saxaabigii thawbaan la odhan jiray uu warinayo imaamu axmed iyo tirmidi iyo abu daawud iyo nisaa-i fi lkubra iyo ibnu maaja ba ay soo saareen alcalaama ibnu xajar raxmat ullaahi caleyh uu leeya isnaadkiisi waa qawi sheekh ilarnaatun inuu saxiix ligayri ku tilmaamayo inkastoo isaga sheekh alalbani raxmat ullaahi caleyhi uu qabtay oo leeyay waa daciif qolada kale laakiin way xoojinayaan xadiidkaasi isna wuxuu tilmaamayaa maa min cabdin muslimin yaquulu idaa amsaa wa idaa asbaxa halaathan ma jiro qof muslima oo galabtii iyo subxiiba yidhaahdo saddex jeer raditu billaahi rabba wa bilislaami diina wa bimuxammadin nabiya ila kaana xaqa clى اllahi an yurdiyahu ywma اlqiyaama ilaa iyo ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu waajib iskaga yeelay maalinta qiyaame inuu raalli geliyo shantaa xadiid aynu tilmaamnay ee saddex saxiixu muslim ku taalla midna طabraani midna sunanka tirmidi iyo abi daawud iyo ibnu maaja iyo nisaa-i fi lkubra iyo imaamu axmed weliba shantaasi xadiid mid nebigu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam shantuba isku weedh quray tilmaamaya man radiya billaahi rabba wa bilislaami diina wa bimuxamedin rasuula afar baa leh midna wa bimuxamedin nabiya buu leeyay waa isla macnihi shantaasi xadiid ee nabiga calayhi salaatu wasalaam laga soo warinayo waxa uu nebigu ku sifeeyey cidda raalli uga noqoto arrinkaas sidaasi inuu iimaanka dhadhankiisa dhadhamiyey dhabta ah oo sida wax waliba uu dhadhan u leeyahay ayuu iimaanku dhadhan u leeyahay haddaad dhadhankaa weydo macnaheedu waxa weeyaan adigaa aalatu tacmi kaa xuntay matale sokortu waa macaan laakiin markaad xanuunsanayso haddaad sokor dhadhamiso waxaa laga yaabaa inay qadhaadh kuu dhadhanto ma aha in sakarta wax iska bedeleen ee adigaa wax iska kaa bedeleen adaa aalatu acmigaagu ay qaldan tahay iimaanka haddaad dhadhankiisa macaan dhadhamin kari weydo maaha inaanu iimaanku dhadhan macaan lahayn hawa la hubiyey dhadhan macaan buu leeyahay adigaa aalatu acmi kaa qaldanta nabigu wuxuu ku leeyahay dhadhan buu leeyahay wuxuu kaloo sheegay in dembigaaga la dhaafayo wuxuu kaloo sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam in janna kuu waajibayso wuxuu kaloo sheegay inuu nebi maxamed kafiil kuu yahay oo jannada intuu gacanta ku qabta ku geynayo wuxuu kaloo sheegay in ilaahay waajib iskaga dhigay inuu maalinta qiyaamo ku raalli geliyo shantaa mas'alaba weedhaa yar ee kooban bay ku xidhantay baa layidhi raditu billaahi rabba wa diina wa bimuxamedin rasuula wanabiya shantaa mas'alo ayaa laga ratibiyey macnaa ku jiraa muxuu yahay waxaynu u fiirsannay markaa u baahanay inaynu u fiirsanno weedhaha kan muxuu macnahoodii man radiya baa la yidhaha cidda raalli ka noqota alrida waxay culimmadu yidhaahdaan yufriq ilqalba lilaah raalli ahaanshiyuu qalbiguu u mariyaa alle subxaanah wa tacaala oo qofka ilaahay qalbigiisa uu raalli nebigeliyo inuu raalli ku noqdo in ilaahay rabbigii yahy maxamed inuu rasuulkii yahay calayhi salaatu wasalaam islaamku inuu diintiisii yahay qofka raalli ku noqda ilaahay baa qalbigiisa ka buuxiyay bay culimmadu yidhaahdaan ghinan wa amnan wa qanaacatan ayaa rabbi subxaana wa tacaala ka buuxiya qofka raalli noqon waaya ee cidhidhi iyo cadho dareema iyo warwar kaana qalbigiisa waxaa ka buuxsama bay culamo yidhaahdaan hami iyo hami iyo xusn iyo kasfulbaal iyo suu-ilxaal iyo suu-i danni billaah ayaa ka buuxsama ilaahay baan rabbinimo raalli uga ahay maxay tiri alrab fi lluga huwa sayid lmalik waa cidda dunida tan hanata ee leh ee maamusha waxa weeyaan waxaan qiray maamulka ilaahay dunida tan in rabbi maamulo qadaa iyo qadarkiisu inuu ka dhaco waxaanu isagu doonaynin inaanay ka dhicin wuxuu doono oo keliya inay ka yimaadaan qofkani wuxuu qirayaa maamulka rabbi inuu hoos joogo ilaahay maamulkiisana inuu raalli ku yahay waa ruknun min arkaan aliimaan alimaanu bilqadaai walqadar qofka muminkee taa rumeeya noloshuba ma dhibto walidaalika baa qur-aanka eegto ducada ugu badane kusoo aroortay kelimatu rabbi weeyaan rabbana aatinaa fi dunya xasana rabbana rabbana rabbana qur-aanka ducada ugu badane kusoo aroortay waxa weeyaan qof mu'mina oo ilaahay u sugaya rabbinimada rububiya lilahi subxaana wa tacaala waayo iyaday ka dhalataa baa la yidhahdaa masalat alcibaada waluluhiya iyaday ka dhalataa markaad qirto masalada tanbay ka dhalataa hadduu qiraalkaagu mid dhaba yahay inaad dhabo caabudid markaa macnaheedu waxa weeyaan qofka muuminkii wuxuu rumaysan yahay inuu ilaahay xakiim yahay oo calim yahay oo dunidan iyo waxa ka dhacayo dhan uu la socdo isagu doonay ma waxaan sidan u dhacaan dabeetana wuxuu raalli ku yahay wax kasta oo dhaca alridaa watasliim ayaa agtiisa taalla wuxuu qofka muminkii rumeeyey weeyaan dunidan rabbigii lahaa inuu isagu ku tasarufayo cid kaloo kula tasaruftaa inaanay jirin laa dowlad xoog badan walaa gaalo walaa cid ka sokaysa cid kula tasaruftaa inaanay jirin wa anna ilaa rabbika almuntaha wa annahu huwa adxaka wa abka wa annahu huwa amaata wa axyaa buu rumaysayay ilaahay inuu isagu waxa faraxsanee qoslaya ka qoslisiiyo kuwa ooyayana ka ooyisiiyo waxaa mise kuwa dhintay inuu alla dilay kuwa noolayna alla noolaysiiyey walidalik buu nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisa waxaa ka mid a xadiidka saxiixa ee imaam annisaa-iy iyo ibnu xibaan ba ay warinayaan wa as'aluka alridaa bacda alqada ilaahay waxaan ku weydiisanayaa raalli ahaansho inaan ka raalli noqdo wax kasta oo qadar iyo qado aada adigu go-aamisay waa ka xadiidka kale muslim uu warinayo suhayb saxaabiga la yidhaahdo uu nabiga ka warinay wuxuu leeyay waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi cajaba liamri lmu'min ina amrahu kulahu khayrun arrinta mu'minkii waa yaab buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa wax cajiiba waayo arrinka mu'minkii dhammaantii waa khayr oo waa maxay walaysa daka liaxadin ila lilmu'min buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam arrinkani cid kalena uma sugna mu'minka mooyaane waayo mu'minku wuxuu rumaysayay dunida in rabbigii lahaa uu maamulo haddii khayru haleelo wuu mahad celiyaa saraa badhaadhe iyo barwaaqe iyo nabad iyo caafimaad hadduu isla helo ilaahay buu mahadnaqaa dabeetana waa khayr buu ka helaa haddii daraa dhibi ay ku dhacdo caafimaad dara faqri nabad la-aan mashkilad baa qabsatay sabara waijtahad wuu sabraa isagoo dadaalayo wixii la faray la imanaya ayaanay warwar ku haynin iyo xanuun iyo cadho iyo qalaq aanay ku haynin stress kuma hayso kaasna markuu sabrana fa kaana khayra lahu buu nabigu yihi khayr bay u tay taa macnaheedu waxa weeyaan qofka mu'minka ahi siduu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidka kale imaamu muslim warinayo abi saciid iyo hurayra ba ay soo wariyeen maa yusiibu lmu'mina min wasabin walaa nasabin walaa saqamin walaa xasanin xata alhama yuhamuhu ilaa kufira bihi min sayi'aatih ma jira buu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minka wax dhib oo soo gaadha dhibtaasi noocay doontaba ha ahaato mid jidheed ha noqoto ama mid maskaxeed ha noqoto yani qofka bani aadamka marna jidhka ayaa dhibaata ka soo gaadhaa daal iyo xanuun iyo wax lamid a ku dhaca marna nafsiyan bay dhibaata u gaadhaa oo warwar iyo walbahaar iyo walaac ayaa ku abuurma iyo baqe iyo cabsi iyo waxaasoo dhamme maskax ahaan qalbi ahaan bay qofka ugu abuurmaan labada midna kuma dhaca buu nebigu leeyahay ilaa iyo ilaahay baa sayi-aadkiisa ku tirtira tan macnaheedu waxa weeyaan qofka muminkii wuxuu rumaysan yihi adduunkan wixii ka dhacaya inuu ilaahay ogyahy macnaheedu waxay tahay ilaahay inuu wax kasta oo dhacaya daalacanayo laakiin inagu unbaa layna itixaamaya waa layna tijaabinaya ilaahay dadka kuwa u jeclaa baa la laaye ambiyaa la dilay qur-aanku siduu sheegayo ambiyana waa dadka kuwa rabbi ugu jeclaa ayaa la laayay ilaahay waa awoodi karaye inaan ambiyadiisa la laynin laakiin dadkaa lagu itixaamoo la eegayay ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu isku tilmaamayaa wacindahu mafatixu lgaybi laa yaclamuha ilaa huwa wyaclamu ma fi lbiri walbaxri wma tasqutu min waraqati ila yaclamuha wla xabati fi dulumaati اlardi walaa ratbin walaa yaabis ila fi kitaabin mubiin aqoon baa rabbi u leeyahy caleeni kama dhacdo cir iyo dhulila waa ogyahay wa axaata bima ladayhim waxsa kula shayin cadada rabbi gaafil maaha laakiin innagaa layna intixaamaya idan qofka mu'minka ahi marka la leeyahy weedhan hadduu subxi ku dhawaaqo subxi markuu tooso xiina asbax ayuu wuxuu leeyahy radiitu billaahi rabba wa bilislaami diina wa bimuxamadin nabiy waxa weeyaan ilaahay ow maamulkaagaan raalli ka ahay dunidan aday gacantaada ku jirtaa sidaad u maamulaysaa rabba u ogolahay adaan isu kuu dhiibay adaan isu kaa dhiibay qofka mu'minka ahi qadiyaddu inay imtixaan tahay baan idin sharxaya laba qiso aan sharxo dadku inta badan amhiladay wax ku fahmaan qadaayadka tajriidka caqliga dadku xoog uma fahmo laakiin exampleska nacas iyo fariid iyo mid caqli badan iyo mid caqli yar dadkao dhamme wada fahmaa tusaale ahaan laba qisa ka mid a qisaskii nebi maxamed soo maray calayhi salaatu wasalaam qiso waxaa la yidhahdaa alisraa walmicraaj nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa dheelmiyey oo waxaa laga dheelmiyey maka dabeetana isla habeenkii baa waxaa la geeyey maxay beyt ilmaqdis isla habeennimadii baa ilaahay beyt ilmaqdis ka qaaday waxaa la geeyey samaawaadka sare isla habeenkii baa ilaahay soo celiyey oo beyt ilmaqdis la keenay kadib isla habeennimadii ayuu maka yimi masaafada intaa leeg habeen qurho gudaheed buu jaray ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsi aladii baaraknaa xawlah waxaa xumo ka hufan rabbiga dheelmiyey gudoodiyey habeen guuraysiiyey addoonkiisii moxamed calayh salaatu wasalaam masjid alxaraam ka kaxeeyey ee masjid alaqsaa geeyey maxaa loo yeelay sida tan ilaahay wuxuu leeyahy linuriyahu min aayaatina inaanu aayaadkayaga iyo qudradayada wax ka tusina baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala inahu huwa asamiicu lbasiir rabbi subxaana wa tacaala wuxuu kaloo ku tilmaamayaa micraajkiina walaqad ra'aahu nazlat ukhra cinda sidrat lmuntaha cindaha janat lma'wa id yaksha sidrata maa yaksha ma zaqa albasaru wama tagaa laqad ra'aa min aayaati rabbihi lkubraa labadan qise waxaa lagu tacliiliyo la tilmaamay ilaahay aayaadkiisa waa weyn baa la tusayay baa layidhi micraaji israagana linuriyahu min aayaatina baa ilahay yidhi xilliga kani wuxuu dhacay xilli nebi maxamed si aada u adag gaalada ula dhaqantay maka lagu dhibay daaif markuu tegay lasoo dhibay nolosha lagu adkeeyey oo gaaladu ay aada u dhibtay dadka ciddii wax ka rabaysay ama qabiil ha kaga rabaan oo adeerkii ha noqdo abi aalib ahaa ama xaaskiisii naf iyo maalba la qaybsatay khadiijo radia allahu canha ha ahaato ay geeriyootay saxaabadiisii ay hijroodeen ayaa ilaahay subxaanah wa tacaala nebiga litasliya walitakfiif nolosha in loo fudaydiyo la tusiyo waxa kani inuu imtixaan yahay laakiin ilaahay ka badan inuu awoodaa la mariyey qiso kale nabi maxamed la mariyay calayhi salaatu wasalaam waa hijradii nabi maxamed waxaa la faray gaalaa u tashatay inay dilaan bay dooneen nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inta qof bini aadami dadaali kara buu dadaalay wakti aan la filayn buu meesha ka baxay raaxile uu sii diyaarsaday buu meel u dirtay wax la fuulo nin gaaleed baa loo sii dhiibay oo si uu daliil ugu noqdo oo dhulmariyo uu u noqdo god bay galeen meel buura oo god ku yaal bay galeen si ay u raatirtaan raacdadii markay noqotay intay godka ku jireen wararkaa loo keenayay akhiiran waa hijroodeen carabi waxay isku dayday in la dilo madaxiisa qofkii xayan aw mayita geeriya nolol midun ku keena gala cascas inuu leeyahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaaraha carbeed waa shan boqoloo kilomitir ayuu intaasoo maalmood lugeynayay labadan qiso maxaan isu barbar dhigayaa labada qiso mid waxaynu leenahay litashriifi watasliya bay ahayd sharfid ilaahay uu sharfayo nebigiisa maqaam koreeyo aan basharkuba gaadhin iyo malaa'igtuba la qabadsiiyey maamuus la maamuusayo bay ahayd ilaahay aayaadkiisa waaweyna la barayo la tusinayo midna waxay ahayd tashriicun lilumma sharci loo jidaynayo ummadda iyo qaabka la rabo inay u dhaqmaan iyo siday isu ilaalinayaan ilaahay wuu awoodi karayay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam maka inta laga dhufto in madiine un lagu tuuro ilan meel ka fog baa habeen qura lagu tuuray maxaa tanba loo tuuri waayo maxaa hijrada ka dhigay waxaan dhibta badan leh waxaan oo dhan ee mashkilada uu nebigu u maray calayhi salaatu wasalaam maa un iyana inta laga qaado maka xuf laga siiyuna madiino la dhex dhigo waintaha alamr gaalana ma soo raacadsateen cidina ma daydaydeen dhibna muu la kulmay waayo meel ka fog baa ilaahay geeye ilaahay wuxuu rabaa inuu inoo sheego adduunkan inuu isagu maamulo wax walbana inuu awoodo siduu doonana uu maamulo laakiin innaga inuu rabbi leeyay madaa iimaanikum baan idin ikhtibaaraya inta ay rumaysantiin intaa daacadiitiin intaa jidkayga maraysaan baan idin taxaamayaa idan ariiqa mara baa la yidhi waa min baabi takliif waa takliif innaga laynagu kalifayo nabiyullaahi muusa ayaa ilaahay subxaana wa tacala ku yihi wamaa tilka biyamiinika ya muusa waxan gacanta ku haysataa waa maxay wuxuu ihi waa ushaydi oo aan xoolaha ku raacdo dana kalena weliba kaleeya buu sii tilmaamay waxaa la yidhi usha tuur ushiibaa bahal noqotay cararaya habiqina qaba baa la yidhi gacantaada halkan geli wuu geliye soo saar baa la yidhi waa caddaatay aayaad waaweyn baa ilaahay tusay linuriyaka min aayaatina alkubraa baa ilaahay ku yidhi waxaan rabnaa in aayaadka iyaga waaweyn aanu ku tusno aayaadkaa markii muuse la tusay tusayba kadib waxaa la yidhi akbar taaqiya fi lcaalam intaad u tagto wacdi waa taaqi basharka oo dhan ku yidhi ana rabukum ulacla maa calimtu lakum min ilaahin gayri bale madaxdiisa mala-i yaa ayuha lmala-u mala'ii agtiisa joogay waa madaxi waaweynta maaha shacabkii wasaradii iyo intii ka dhowey ayuu ku leeyahy maa calimtu lakum min ilaahin hayri ilaah aan aniga ahayn idiin garan maayo ninka sidaa u kibray baa muusean waxba haysan la yidhi orodoo u tag oo wacdi muuse wuxuu yihi ilaahay waa ninkan waan ka cabsanaya beri horena reerhoodaan cid ka dilay ilahay wuxuu ku yihi subxaana wa tacaala qaala laa takhaafa inanii macakuma asmacu wa ara waxbaha cabsanina baa ilaahay yihi anigaa maciinna ah baa rabbi ku yidhi waanan maqlayaa waanan arkayaa baa ilahay yidhi socda hal mas'alaa idinka laydinka raba oo waa maxay walaa taniyaa fii dikrii baa ilahay yidhi aniguun xuskayga ha ilaabina aniguun inaad xasuusataan oo ay xustaan intaa ha ilaabin baa la yidhi laakiin fircoon iyo xooggiisa iyo waxa kan ilowba rabbi leeyi subxaana wa tacaala ilaahay subxaana watacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa gaalo iska celiya kan baa ladhaha ilahay wuxuu hi walow yashaau llahu lantasara minhum ilaahay hadduu doonaya waa ka guulaysan lahaa idnidinma baahdeen gaala ilaahay hadduu rabo inuu dhulka la gooyo madhabu odhan laha way madhan lahaayeen saankaa maaha walow yashaau llahu lantasara minhum haddaasee wuxu jiraan walaakin liyabluwa bacdakum bibacdin baa ilaahay rabbi wuxuu doonay inuu isku keeni taxaamo inuu idin eego idinku intaad raacaysaan wixii laydinku talagalay intaad rabbigiin rumaysantihin intaad ku kalsoontiin intaad mabaadidiisa rumayseen intaad xaqiijinaysaan wixii laydin faray awaamir iyo nawaahiya idan qofka muminka yidhaha radiitu billaahi rabba waa qaacida kaamila waa diin dhan masalada labaadna waxa weeyaan wa diina waa masaladan xalay wax ka tilmaamayna yacni nolosha mar haddii rabbi gacanta ku hayo adiga waajibka ku saarani muxuu yahay waajibka ku saarani waxa weeyaan nolosha wixii kugu beegma inaad si saxa uga jawaabtid adiga jawaab baa lagaa sugaya takliif baa lagu saaray waxaaya waxaa samee baa lagu yidhi waxaaya waxaana ha samayn sidaa u dhaqan sidii baa adiga lagaa sugayaa hadday dhibi kugu timaado ma sabraysaa mise sabri maysa haddaad nimco iyo badhaadho hesho ma mahad celinaysaa mise mahad celin maysa adigu waraaqaa imtixaanka kuu baxay jawaabtaad ku qoraysaa lagu weydiinaya jawaabtaa hal midun baa lagu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuuli wataquu llaha in allaha samiicun caliim baa ilahay yidhi war kuwa iimaanka laga helayo ilaah iyo rasuulkii waxba ha kala horumarina wax kasta marka aad tidhaahda bilo waxaad tidhaahdaa ilaahay muxuu raalli ka yihi muxuu doonaya masaladan rabbigay muxuu ka rabaa markaad masaladaa ogaato waxa rabbiga kaa rabo fuli waxbaha kala horu ba adiga lagu yihi ilaahay ka dhowrso ogowna samiicun caliim inuu yahay alam tara ila aladiina yazcamuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ila taaguut waa mamnuuc idan waxaan leenahay waa bilislaami diinan macnaheedu waxa weeyaan adigu imtixaanka kaa hor yimi noocu doonaba ha noqdo maxaad kaga jawaabaysaa qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamaya wakaayin min nabiyin qaatala macahu ribiyuuna kaiir famaa wahanuu limaa asaabahum fi sabiili illah wamaa dacfuu wama stakaanuu wallahu yuxibu asaabiriin ilahay wuxuu leeyahy badana inta nebi qaatala macahu rabbiyuuna kaiir maciise ay la dagaal galeen kuwo rabbi loo nisbeeyo tiro badan dad badan oo raacay ama qiraada kale waxay tilmaamaysaa waa kaayi min nabiyin qutila macah rabbiyuuna kaiir badanaa inta nebi isaga iyo koox badan oo la socota wax laga laaya ma la dilay ilahi wuxuu leeyay subxaana wa tacaala maca kulli dalik waxaa dhib soo maray famaa wahanuu limaa asaabahum baa ilahay yihi may liidanin wixii ilaahay dartii ugu dhacay niyad jab kuma ridano may liidanin wamaa dacfu may liidan manay ducfina kuma dhicin mid qalbigi mid maadiya midnaba kuma dhicin wama stakaanuu baa ilaahay leeyay ismanay dhiibin yacni wahni kuma dhicinoo ma niyad jabin dacfi kuma dhicinoo may liidanin istikaana isdhiib kuma dhicino may dulloobin ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahy wamaa kaana qawlahum ila an qaaluu rabbana kfir lana dunuubana wa israafana fii amrina warkoodu wax kale ma ahayn markii dhibi ku dhacdo waxay u arkayaan inaan ilaahay ka gardarayna inay dhibtu iyaga xaggooda ka timi idan waxaasoo dhibo ku dhacay oo kaayi min nabiyin qutil macah la yidhi ilaah wuxuu leeyahy subxaanah wa tacaala haddana warkoodu wuxuu ahaa ilaahay ou dembigayaga dhaaf iyo xadgudubkayaga mashaakilku annagunbuu naga yimi annagaa taqsiirka la nimi annagaa gaabinay oo wixii nalooga baahnaa aan wada samaynin ee wahabbit aqdaamana wansurnaa cala alqowmi alkaafiriin faataahum allahu hawaab addunya wa xusna hawaab alaakhira wallahu yuxibu lmuxsiniin islaamnimadu marka waa ballaarhanta laakiin innaga qof walba in baa saaran islaamku waa shay bini aadamka dhan loogu talagalay heer kastoo aad joogtana islaamka in baa kaa saaran adigu ma dooratid heerka markaa la joogo laakiin waxaa ku saaran inaad jawaabta ku bixiso bilqadra bilqudra walistiaaca bay ku xidhantay matala nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo joogaa hortiisa saxaabadiisa lagu tumayay awooddiisu intaasay ahayd markaa ma kuu joogay kuu rumeeyeybaa hortiisa lagu toorjargaraynayay bilaal hortiisaa lagu cadaabayay waa arkayay reer aaliyaasir qoys dhan ayaa sidii loo cadaabayay odagiiyo islaantiiba dhinteen tacdiibkay ku dhinteen wiilkii camaar dhibtu markay ka tiro badantay ayay waxay qurayshi ka rabtay uu yidhi nebi maxamed wax ka sheeg waxbuu ka sheega dabeetana isagoo ooyayuu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam uu leeya ilaahay rasuulkiisiiyow markii cadaabkii iyo toorjarkii iga tiro batay ayaa la yidhi nebi maxamed wax ka sheegoo waxbaan ka sheegay maxaan sameeya nebigu waxuu ku yihi hadday kugu celiyaan ku noqaadna haddaad intaa ku badbaadaysa samee sabran ala yaasir buu lahaa faina mawcidakum ljanna waxba uma qaban karaynin hortiisaa lagu tumayey islaamka markan intaasaa waajib kaga ahayd markuu difaaci karayayna wuu difaacay wuu dagaalamaya waxbuu iska dhicinay waajibka adiga ku saarane islaamka oo dhan waajibkaa ma saaraa waxa kaa saaran biqadri alistiaacati walqudra intaad markaa awoodo laa yukalifu allahu nafsan ilaa wascaha nafna laa yukalifu allahu nafsan ilaa maa aataaha waxa alle ku siiyey ee awood iyo xoog iyo dhaqaale iyo caqliya adiga intaa unbaa lagaa rabaa jawaabteedii ma bixisay xaalad kastoo aad ku nooshay walidaalik ayaa ilaahay wuxuu ina leeyahy wabimuxamadin rasuula aw nabiya nebi moxamedna inaad rasuulnimo raalli uga noqoto macnaheedu waa maxay nebi moxamed waa inuu qudwa kuu noqdaa waxaad rumaysay inuu ilaahay rasuulkii siiyey ergeygii alla kuu soo diray haaniyan waxaad rumaysay wax kasta oo aad ilaahay ku caabudayso inaad isaga uga dambayso sidii uu sameeyey aada u samayso min fadli illaahi waraxmatih waxaa ka mid ah nolosha wax qof bini aadami maro oo dhan buu nebi maxamed maray calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed wuxuu noolaa isagoo laga xoog badan yihi wuxuu noolaa isagoo in yaroo awooda haysta oo marna wax jebiye marna la jebinayo wuxuu noolaa isagoo xoog batay oo iska dhiciyey oo guusha helay wuxuu noolaa isagoo ummadda u taliyey wuxuu noolaa isagoo aan cidibo la soconin ee keligiiya wuxuu noolaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo baahan isagoon laba bilood oo isku xigta gurigiisa dab laga shidin isagoo inta gaaja gurigiisa ka soo saartay raggii ugu dhadhowaa kuwii ugu waaweynaayo iyana gaaja soo saartay la kulmay war duhuru gurigiisa ka baxay isagoo dabadda iska maraya abibakar kusoo soo baxay abibakar buu yihi war maxaa gurigii waktiga kaa soo saaray abibakar wuxuu yihi gaaja ay soo bixisay ilaahay rasuulkiisiiyo nebigu wuxu hi annaga atay soo bixisay cumar bay haddana la kulmeen cumar baa la yidhi war maxaa gurigii waktigan kaa soo saaray wuxu hi ilahi rasuulkiisiyo gaajay soo bixisay anana gaajaana soo bixisay baa la yidhi axadu saxaaba baa arkay markaasi saddexdoodiiba u yeedhay neef yar u qalay marka intii cuneenna wuxuu nebigu yihi latus'alunna yowmaydan can inaciim aakhiro waa laydin weydiin doonaa waxanoo nimco ah maxamed wuxuu noolaa baahidu intay ka badatay qaswatulaxzaab iyo markay dhacayeenay saxaabadu baahday inuu saxaabo u yimaado oo idhaha ilaahay rasuulkiisiiyo bal waxa baahinahay sataaran intuu marada beerka ka qaadaybu wuxuu nebi maxamed tusay isagoo dhagax caloosha ku xidhan nabiguna calayhi salaatu wasalaam maraduu beer ka qaaday xadiis saxiix muslim ku yaalaaba rajaynaya nabiguna maraduu beerka ka qaaday markaasu wuxuu tusay saxaabiga kani hal dhagax u xidhan yahay isagoo nebigu laba xidhan laba dhagax beerka kusoo toosistay nebigu wuxuu noolaa isagoo hantii helay oo intuu gaaladii iska dhiciyey xoolo tiro badan helay oo intay u yimaadeen uu mid siiyey laba buurood adi dhexdiisa daaqaya markaasuu tolkii intuu kula noqday buu yihi nebi maxamed wuxuu waxuu bixinayaa caطaaa man laa yakhsha alfaqra buu yihi mid aan weligiiba faqri ka baqaynin siduu wuxuu bixiyo wuxu bixinayaa waxa loo doonto kuwii gaaleede hadda soo islaamay qaswatu xunayn markay dhacday xoolaha heleen kuwii hadda soo islaamay ayuu boqol boqol geela siiyey markaasaa mid gabayaayuu konton siiyey gabay buu tiray uu leeya ilahay rasuulkiisiiyo hebelka ad intaa siisay aabbihii aabbahay kama fiicnayn ana isagu igama fiicna ee hay hoos marinin maanta waa lay liidaya haddaad hoos mariseen markaasuu nebigu isna boqol siiyey waxaan uga jeedaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxa bini aadam uu maro rajay buu noqday oo agoon buu noqday oo qof aan waxba haysan buu noqday oo gabadhii u taajirsanayd meeshuu guursaday oo xooluu helay oo wuu badrhaadhay oo haddana waa la dagaalay oo waa colaad buu galay oo waa ka lumeen wax waliba nolosha bini aadamku maro oo dhan baa ilaahay mariyey bale nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa malag u soo diray dabeetana waxaa la yihi su-aal soo weydiye nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ma waxaad rabtaa inaad noqoto dheh boqor rasuula mise cabdan rasuula kee baad rabtaa malakul jibriil baa tala bixin nabiga siiyey calayh isalaatu wasalaam tawaadic lirabbik buu ku yidhi rabbigaa isu dhuldhig dabeetana nebigu wuxuu yihi calayh salaatu wasalaam waxaan rabaa inaan noqdo cabdan rasuula ilaahay wuxuu leeyahy haddaad rabto boqor rasuulna sidii daawuud iyo sulaymaan iyo boqoray ahaayeen xoole iyo wax walba haysta isla markaa dowlad islaamiyana maamula kaasoo kale aad doonaysaa mise addoon ilaahay oo nolosha la legdama oo rasuula baad rabtaa wuxuu doortay inuu noqdo cabdan rasuula idan markaad leedahay muxamed baan rasuulnimo u ogolaaday macnaheedu waxa weeyaan noloshoo dhan buu nebi maxamed ka jawaabaye wixii uu ku jawaabay baan raacaya hadday madaxninimo noqoto wuxuu nebi maxamed madaxnimada kaga jawaabaan raacaya haddii meel lagu daciif yahay wuxuu ku jawaabaan raacaya noloshoo dhan siduu nebi maxamed uga jawaabaan raacaya walidalika ayuha alikhwa weedhani inaanay fududayn raditu billaahi rabba wabilslaami diina wabimuxamadin nabiya inaanay fududayn waxaan leenahay waa su-aalaha ugu horeeya aakhire lagu weydiin doono als'ila alxarija qabrigana su-aala laysku weydiinaya ilaahay markaad hortagtana su-aalo kale laisweydiinaya axaadiista nabigu tilmaamayso nabigu wuxuu inoo sheegay xadiidkii albara ibnu cazib iyo keyrkiiba warinayaan ama imaam tirmidi iyo keyrkiiba soo saareen wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qofku marka xabaasha la geeyo ee dadku ay noqdaan kabaha dadka sanqadhooda sii maqlayso ayaa waxaa lagu keenayaa laba malag baa imanaya oo muuqaalkooda uu argagax badan yahay oo ku argagax gelinaya su-aalo kooban bay ku weydiinayaan su-aalaha jawaabtooda haddaad ku guulaysato maanta wixii ka dambeeya waad guulaysan doontaa haddaad su-aalaha jawaabtooda ku guulaysan weydina hoogu markaasu kuu bilaabmaya su-aalu waa su-aalo macruuf imika la garanayo laakiin insaanku inuu wax ka jawaabo waxay ku xidhantahy xaaladda nafsiga uu ku jiro ardayga imtixaanka iskuulka ama jaamacadda markuu galo hadduu boqboqo waxba ma garto wixii uu hayo o dham kala yaacaan hadhow marka laga baxaa unbuu yidhaha allah wariya masaladan caynkan ba waxaasaan qoray markii hore muxuu xasuusan kari waayo wuu baqay ba yidhaha hadduu baqo waxba kama jawaabi karo weedhaha kanayna weydiineen waa weedho hadda laynoo sii sheegay waa imtixaan muqadam jawaabtu ardayga ka waran jaamacadda ama iskuulka haddii la yidhaahdo saddexdan su-aalood baa lagu weydiinaya waa kana qaado hadhow markaad imtixaanka timaadoon ha saaqidin haddaad haddana saaqido ka waran inankaad dhashay haddaad intaa imtixaanka u keento tidhaha saddexdan baa lagu weydiinaya ow intuu kuu yimaado yidhaahdo waan saaqido waxba waan garan waaye waad canaananaysaa doqoniimaad ku sheegaysaa nacasaan waxba garanaynin nacasnima waxay ku dhantay cideenna saddexdii su-aalood hadda haysay hadhow garan waayeysa haddana saddexdii su-aaloodba haddaynu haynaa waa kuwanaan sheegay haddana haddaad hadhow ka jawaabi kari waydo waa mushkilad waxaa lagu weydiinayaa maxay man rabbuk wamaa diinuk wamaa nabiyuk wa hadihi alas'ila halaaa yaa rabbi kuu ahaa markaad dunida joogtay hadduu munaafiqiyey ama gaaliyey haah ah laa adri buu odhanaya waxba garan maayo muminka dhabtaha ah hadduu yahayna ilaahay baa sugayo wuxuu odhanayaa allah rabbiga yaha waayo markuu adduunka joogay buu taagnaa raditu billaahi rabba ay dhab ka ahay marka kanuu xabaasha tago markaa allahu rabbi buu taagan yihi waxaa la leeyahay diintaad haysataa maxay ahayd markaasu wuxuu leeyahy diin alislaam diintaydu waa islaamnimo waayo markuu dunida joogay ayuu rumaysanaa raditu billaahi rabba wabilislaami diina waxaa la weydiin doonaa nebiga waa kuma wuxuu odhan doonaa waa moxamed calayhi salaatu wasalaam maalintan yaa sugmaya ilahay wuxuu leeya yuhabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi lakhira wayudil allahu الظaalimiin wayafcalu allahu ma yashaa yuhabit allahu aladiina aamanuu ilaahay kuwii iimaanka laga helay iimaanku dhab ka ahaa ee iimaankaasi ku camal falayay samaynayay waxa uu sheegayo kuwaas baa rabbi yidhi subxaanah wa tacaala rabbaa sugaya bilqowli athaabit ay towxiid laa ilaha illa allah muxamadun rasuulu llah baa ilaahay ku sugaya fi dunya wa fi laakhira adduunka ilaahayba sugayo adduunka laba imtixaan baa jira ima shubahaat inay kuu yimaadaan shubahaatku waa waxaan caqiidada qofka kaga dhaca waa falsafaadka bini aadamkee tirada badan lee gaalnimada leh caynkan laguga akhriyo ay ku shaki geliyaan ilaahay subxaana wa tacaala shubahaadka waxa qura sugaa waa adila cilmiya baa lagaga baxaa ilahay wuxuu leeya qofka muminkaa ah hadday shubahaadku ka hor yimaadaan ilaahay baa sugayo o waafajinaya xaqu wuxuu yihi shahwaatu nafsina qofka way lumiyaan waa kugu abuuranta shahwaad tiro badan xoolo jacayl baa kugu abuuran dumar jacayl baa kugu abuuran rag jacayl baa ku abuuran qofka bini aadamkaa ah, baahiyo tiro badan baa ilaahay ku abuuray laakiin baahiyahaas inayd xuduudda kaga tallaabin baa ilaahay ku waafajinaya idan yusabit اllah اladiina aamanuu bilqowli haabit fi lxayaati اddunya wa fi laakhira culimadu waxay dhahdaan aakhirada la sheegaya ima aakhiru laxda inay tay markay naftu kaasii baxayso shaydaan wuxuu isku dayayaa aakhirul amriga inuu jidka kaa tallaabiyo in markaa alla ku sugo a tawxiidka ku dhimato nabi maxamed wuxuu leeyay cidda tawxiidda dhaba ku dhimata inay janno gelayso iyo awal as'ila lagu weydiiyey in alla ku sugo marka lagu dhigo xabaashaee bini aadamku kaa dareero ee labada mala kuu yimaadaan in ilaahay ku sugo amaa cidda aan iimaankaasi u dhisnayn marka hore aanu sugnayn kuwaa ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wayudilu allahu aalimiin kuwii marka horeba ilaahay dafiray iimaanka diida dulmiga sameeyey dulmi waxa u weyn ina shirka la dulmun cadiim gaalnimadu waa dulmi ilaahay xaqiisii baa dulmiday cadaaladna waxa wey ilahay xuquuqdiisa aada sugto maanta bini aadamka dunida joogaa waxaa la leeyahay xaqa dumarka xaqa ragga xaqa xayawaanka xaqa labada isqaba xaqa caynkan xuquuqda akbar xaq lagu leeyayna way ilaabeen ilahay xaqiisa ugu horeeya basharku ilahay xuquuqdiisii buu sugi waaye markaasu wuxuu ka hadlayaa xuquuq ka hooseysa waxaa ugu horeeya mucaad ibnu jabal muxuu nabigu ku lahaa atadri ma xaq ullahi cala alcibaad ma garanaysa waa kalimatu tawxiid ilahay xaqiisa ugu mudan inaad sugto cadaalad taasaa ugu horeysa qofka adduunka markuu jooga ilaahay xuquuqdiisa sugay ee raacay ee rumeeyey ilahay wuu sugaya qofkii dulmiyeyna wayudilu llahu aalimiin baa ilahay kuwaasi waa habaabayaan wayafcalu llahu maa yashaa ayuha likhwa marka xadiidkan danta aan caawa ka leeya waxa weeyaan inaydan quusanin dad badan baa nasriga ilaahay xagguu ku maqan yahay bal waxaan dunida ka dhacayaday meel kastoo dunida adeegtaba muslim la cadaabayo iyo mid la dilayo iyo mid laga jaqaaqsiinayo ayaad ka maqlaysaa war kastoo aad shiddaa balaayu sheegaya waxaanoo dhan waa imtixaanaad waxay u dhaceenna innagaa wixii laynaga rabay la iman kari weynay waxaynu u badannay ciddeenna waxa la timaada fardu la timaadaa furuud alkifaaya lilumma waa lu maqan yihi inteenna ugu badan baa salaad iyo zake iyo inta ku dadaasha mararka qaarkood iyo dhulalka qaarkoodna inta tukatay intaan tukan baaba ka badan inta tukata magaalooyinka qaarkood baa tegaysaa inta tukatay iyo intaan tukan intaan tukani ay badantay oo munasiray helayaan markaa xataa furuudal acyaankii haddii la waayo inta sake bixisiyo intaan bixin hadday badato intaan sake bixinin inta sooman intaan soomanin hadday badato intaan soomanin waa furuudal acyaankuwa furuudal caynka markaad ka timaadana ka umma wixii laynooga rabay ummadda muslimiinta waa waajib saaran dhammaanteed aqoon hadday tay hub hadday tay jihaad hadday tay dowladnimo hadday tay wixii ummaddu ay wax iskaga dhicin lahayd adaa lagu yidhi samayso ilaahay waan awoodaabuu ku yidhi inaan dhulka la gooyo cid walba laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inta cirka la geeyo wax walba la tusay ayaa la yidhi haddana gaalo ka baxsaado oo hijiroodo halkaa maro waxaasoo tadbiira uu sameeyey waxaani waa litashriic innaga laynoo jidaynayay ilaahay wuu awooda kun fa yakuun inuu dunida yidhahda gaalow madho oo u madho muslimow xoogayso in la yidhahdo xoogaysta ilahay wuu awoodaa laakiin ilaahay wuxuu yihi subxaanah wa tacaala waxa aan doonay inaan idinka idin intixaamo amaa gaal iyo dhibta dhacays iyo waxaa maalin baan ugu talagalay aan dadkaa xisaabiya baa ilahay yidhi aakhire maalin la yidhaahdaan uu reebay cid waliba waxay geysatay aan xisaabinayo qof walbana lagu abaalmarinayo wuxuu shaqaystay amaa naxnu inaynu ooyno iyo inaynu quusanno iyo inaynu baroor diiqno midna maaha waxa weyaan inaynu waajibaadka ayna saaran fulino darfi kasto aynu la noolnahay waajib noocaba ayna saaran inaynu noocii samayno calaa qadri alistiaaca waalqudra inaynu ku dhaqanno inaad marnaba quusanin ilaah isagaa ballan qaaday inuu dadkan u hiilinayo haddii ay iyagu ariiqa maraan waxaynu u baahannahay marka diinta inaynu ka dayno inay noqoto dadka wadaadadina waxa laga yaabaa macrifo badan oo la badsaday inay ka dhigeen cilmi badi badi badi maa fi faa'ida hadduu bato bato aanu nolosha waxba ka gelaynin caamaduna inay iskaba daayeen xaggiisaba u jeesanin waxaa muhimkii waxa weyaan inaynu islaamnimadeenaan dib ugu dhaqanno oo weedhaha nebi maxamed inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam ee laleeyahay haddaad ilaahayna rabbinimo u qirtid nebi maxamedna rasuulnimo u qirtid islaamnimadana diin ugu dhaqantid laguu ballan qaaday inaad janno gelayso in nebi maxamed gacanta ku qabanayo in ilaahay waajib iskaga yeelay inuu ku raalli geliyo laguu ballan qaaday iimaanka dhadhankiisa inaad helayso inaynu tijaabinaynu qof waliba xaqiijino mas-uuliyadda qadarka ku saaran inaad xaqiijiso gurigaaga mas-uuliyad baa kaa saaran xuquuqdiisa xaqiiji caruurta mas-uuliyad baa kaa saaran islaanta mas-uuliyad baa kaa saaran bulsho ahaan mas-uuliyad baa kaa saaran kelmadaydu waxay ku koobantahay markaa weedhani hadal af laga yidhaahda maaha ee waa dhaqan lala yimaado markaase wax anfacaysa kelimatu rida baa la tilmaamay waxaana ilaahu raalli kaaga noqday maaha afka ilaahay qalbigaagu daalacanaya inaad waxa raalli ka tahay inaad ka ahayn idan ayuha alikhwa waxaan jeclaystay caawa kelmadda aynu is odhanayna ugu dambaysa inay noqoto inaan idan xasuusiyo halkaa xadiid ee nebi moxamed ka tegay calayhi salaatu wasalaam ee sheegaya inaynu ilaahayna rabbinimo u aamino muxamedna rasuulnimo u aamino calayhi salaatu wasalaam islaamnimadana diin ugu dhaqanno sala allahuma cala nabiyi muxamedi wcala alihi wasaxbi wasalam walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin